fasirtaa mufrad ma fasirto laba jumla marka ka horayda an icbudullaah mid waxay tahay qultu midna waa amartani labadooda midna laguma fasiri karo labadooda mid kastoo la yidhaaha lagu fasiro ishkaalaa ka imaana sababtoo ah haddii la yidhaahdo amarta ha lagu fasiro macnaha ayaa fasahaada macnaha fasahaada sida qaabka u fasahadayana wuxuu yahay horta ucbudullaaha rabbii wa rabbakum ilaa xikaaye inuu u sheega maahane asagu inuu nabi amro uu yidhaahdo ucbudullaaha rabbii wa rabbakum oo kalaam min cindihi ah oo aan xikaaye ahayn uma qalanto inuu asagu ha la caabudo allah allahasoo rabbii wa rabbakum haddii amartani lagu fasirana saasuu noqonaa macno oo waxay noqonaydaa kuma dhihin wax kale ilaa waxaan ku idhi wixii aad i amartay wixii aad i amartay oo aad i tiri ucbud اllaaha rabbii wa rabbakum ucbud اllaha rabbi wa rabbakum ma uusan dhihin haddii la yidhaah waxaa lagu fasiraa qultuna lafdigan ogolayn qultudo ayadu waxa ay ku camal fashaa oo waxay fasirtaa antaanu jumlo aan qowl xuruuftiis ku jirinaa la rabaa ee jumlo qowlkii xuruuftiis ku jirto ma fasirtaba waxay fasirtaa jumlo qowlka macnihii sidaa wadata xuruuftiina aan wadan ay fasirtaa marka haddii qultu la dhihi lahaa lagu fasiro qultuda xuruuftaa diidayda haddii la dhihi amartani ha lagu fasirana macnaha diida horta khulaasadu waa intaas markaan laqbayna bal fiiri uu wa amaa qowlu bacdi اlculamaa wahuwa sulaym araasi weeye fii qowlihi tacaala uu yidhi maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbud اllaha rabbii warabakum inahaa ay anta addaakilata gashay calaa ucbudu mufasiratu weeye uu yidhi ففيihi qowlkaas ishkaaluna ku sugan لأnnahu qowlkaas laa yklu ka marnaa ma amase لأnnahu shaniye laa yklu shanigu ka marnaa ma إmaa an takuuna antu inay noqoto mufasiratan mid fasirayda لamartani ow liqultu labada mid inay fasirayda kama xanayn ma noqon karto qaala زmqshari wuxuu yihi wakilaahumaa labada mid kastoo kamidana laa weja lah wej ma leh oo macno ansaxa ma leh لأnنhu shaamiya in xumila hadii lagu ambaaro haddii lagu xambaaro calىa أنaha antu mufasiraةu inay fasiraydo liamartani duuna qultu qultu ka sokay qultu fasiri maydo ee amartani fasira haddii la yidhaah manaca waxaa diidaa minhu xamligaas waxaa diidaa minhu min alxamli xamligaas waxaa diidaa fasaad اmacnaa macnaha fasaadidiisa alaa taraa miyaadan arkayn annahu shaamiya laa yasixu inuusan ansaxayn an yakuuna inuu noqdo ucbud اllaaha rabbii وrabbakum maquulan mid lagu hadlo lilaahi alle uu ku hadlo tacaala alla waa sareeya horta sow uma jeedid inuu allaah isagoon cid kale ka xikaayoonayn hadda qur-aankay ku jirtaa ucbudullah rabbi wa rabbakum laakiin markaas alla wuxuu ka xikaayoona nabciise nabciisaa sidaan yidhiyu alla naleey laakiin asaga si toosa inuu nabi ambiyadiisa ka mida ula hadlo oo uu yidhaahdo ucbudullaaha rabbi wa rabbakum oo icbudullah rabbii wa rabbakum uu allaah yidhaahdo aniga rabbigay caabuda idinkana rabbi nin ah waa mustaxiil inuu alla yidhaahdo allaah ah, oo ana rabbi ii ah idinkana rabbi ii ah caabuda inuu allah yidhahda waa mustaxiil waa mustaxiil hadda qur-aanka meelka ku jirto waa xikaayo nabi ciise amar uu ummadiisa ku yidhi yuu noo sheega alle ah, oo hadda waaa wixii la sheego dhom alla waa noo sheegayo ugu talagalay fircoona wuxuu yidhi ana rabukum ulaclaa ilaaha noo sheegay xikaaya lena marka taasoo kale ah, xikaayo waa loo sheegi karaa laakiin maquula lilaahi maya ma noqon karto wadaalika arrinkaas siduu ku imaanaa lianna amartanii maquulu qultu qultuda maquulu qowlkeedi weeye maa qultu lahum kuma dhihin ilaa maldii kiyan ku idhi ma maa qultu lahum kuma aanan dhihin ilaa maldii ki un maahane amartanii aad i amartay bihi maaga wixii adigu aad i amartay waxaan ahayn kuma aanan dhihin marka amartanii maada siladeedii weeye maada iyo siladeeda iyo caa'idkeeda oo iswata a maquul qowla marka maada oo mawsuulada iyo silada iyo caa'idka intaasa maquulu qowla ah, intaas ayaa maquulu qowl ah ma markaasu wuxuu yidhi lianna amartanii maquulu qultu weeye qultu maquulkeedii weeye wa huwa amartaniiduna musnadun waa mid loo tiiriyey ilaa damiirilah oo ficilka amara ah waa musnad musnad ulahiguna ilaa faacilkaa musnadu ilayhi marka musnad weeye amaradu ilaa damiirilaahi loo tiriyo damiir mukhaadabka ta'da ah tacaala ilaa waa sareeya falow fusira haddii lagu fasiro bilcibaada falow fusira amartani maalfaacilku amartani falow fusira haddii la fasiro amartani bilcibaadati cibaadada haddii lagu fasiro cibaadada alwaaqicati ku dhacday calaa laahi ibaadada oo ku dhacaydoo la caabudayo allah allahaasoo rabbi wa rabbakum ah lam yastaqim tafsiirkaasu ma toosnaanayo sababtoo ah waxay noqonaysaa ilaahayow waxaan ku idhi wixii aad i amartay inaan idhaahdo wixii aad amarka igu siday inaan idhaahdo oo wixii aad i tiri oo ahaa icbudullaaha rabbi wa rabbakum saasay noqonay wixii aad isoo amartay oo aad itiri dheh oo ahaa اcbud الlaaha rabbi wa rabakum shaygii saasuu noqona ah, ma amartanin tafsiirkeedii wuxuu noqonaa اcbud الlaaha rabbi wa rabakum saasuu noqona marka toosnaa ma macnuhu toosnaa ma maxaa yeelay لأn اllaha taعaalى ilaa wuu sareeya laa yaqulu ma yidhaahdo اcbud الlaaha rabbi wa rabakum saas ma yidhaahdo marka xaashiyada wuxuu leeyahay waxaa suurtagala in la yidhaahdo ilaahay ciise wuxuu ku yidhi qul lahum ku dheh qul lahum ku dheh icbudullaaha rabbi wa rabbakum ciise alle wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa oad u tagto allah caabuda reer banu israa'iilow allahaasoo aniga ciise rabbi ii ah idinkana rabbiniin ah dii saas la yidhaahdo oo marka ilaahi weynaa subxaana watacaala wuxuu xikaayoona mogta warkii ciise dhihi lahaa ah, ciise waxaad adugu tidhaahdaa maan alle inuu yidhi ciise inuu yidhi ucbudullaaha rabbi wa rabbakum inuu alle yidhi ma ciise ee ciise wuxuu ku yidhi qul lahum markaad u tagto waxaad ku tidhaahdaa ucbudullaaha allah caabuda rabbi aniga ciisa rabbi ii ah wa rabbakum idinkana rabbiniin ah qaabkaas loo awila waa mumkinu leey macnuuna saxuu noqonaa macnuhuna sax ayuu noqonaa markaas tafsiirkuna waa ansaxa ah, dusuuqiguna ka keena dusuuqiga waa xaashiye aad u faa'iido badan oo muqnulabiibka saaran ah, muqnulabiibka waxa weeyaan waa iska matni asagu waana faa'iido badan yahay waa kitaab marjica laakiin xaashiyatu dasuuqi markay la socotu faa'iido aad usii faa'ido badan yahy ah, xaashiyooyin badan iyo shuraax badan uu leeyahy muqnigu waa la sharxay la afar mujallo culamada gobola gaarsiiyeen oo sharxeen muqniga laakiin xaashiyatu dusuuqi kuwii hore kuwa ugu faa'iidada badanay aheyd marka xaashiyadu warkaas ka soo qaaday in warka la towjiihi karo oo la dhihi karo allaha ciise ku yidhi qul lahum icbud اllaha rabbi wa rabbakum markaas ciise leeya ilaahay o wixii aad i tiri dhehaan dhahay maahan inuu leeyahay ilaahay waxaan idhi warkii adugu aad amartay oo aniga i amartay maaha waa warkii aad i amartay inaan ayaga ku idhaahdo marka labadaas kala fiiriya shayga qalad muxuu noqonaa haddii la yidhaahdo allah ciise ku yidhi uxbud llaha rabbi wa rabakum taasaa qalad noqone maxaa sax noqone haddii la yidhaahdo allah ciise ku yidhi qul lahum waxaad ku tiraa markaad u tagto reer banu israa'iil uxbud llaha rabbi wa rabakum ah, taas saxay noqone marka markaasna tafsiiriya waa laga dhigi karaa amartani waa lagu fasiri karaa ah, haddii la yidhaahdo alle ciisuu yidhi war ciise ucbud llaha rabbi wa rabakum waa qalad haddii la yidhaahdo allah ciise wuxuu ku yidhi qul lahum libani israa'iil reer banu israil markaad u tagto waxaad ku tidhaahdaa ucbudullaaha rabbii wa rabbakum allah caabuda oo aniga ciisaana rabbi ii ah anuu addoonana ah, marbuub ah rabbi loo yahay idinkana rabbi inin ah, saxay noqeen ah, marka waa la awili karaa oo wej saxa waa laga soo saari karaa ayadoo tafsiir laga dhigaa anta oo weliba amartani ay fasirtay laleeyi saasuu leeyahay marka xaashiyada sidaasuu leeyay haddii laydha qultay fasireda waa iska caddayd marka iyadu wuxuu ku yidhi ow xumila haddii lagu xambaaro calaa annahaa ay anti mufasiratu inay fasira lqultu duuna amarta amarta ka sokay fa xuruufu lqowli qowlka xuruuftiisa ta'baahu tafsiirkaas diidayda ey ta'ba tafsira tafsiirka iyadaa diidayda limaa shay dartiisa u diiday taqadama soo hormaray min ana sharda almufasar kalaamka la fasira shardigiisa bifatxi siiniya la akriyay alaa yakuuna waa inuusan ku sugnayn fiihi kalaamka la fasira xurufu qowli lanna alqowla qowlka yuxka waa laga xikaayoodaa bacdahu qowlka gadaalkiis alkalaamu kalaamka kalaamka ka dambeeya waa lagu dhawaaqaaho maquulu qowlu iska noqdaa min dun min gayri an yatawasada ayadoo uusan u dhex marin baynahumaa qowlka iyo kalaamka xarfu tafsiiri adoon xarfu tafsiir kale dhex gelin ayaa maquulu qowl laga dhiga intaa kalaamu zamaqshadi waa dhammaaday bal hala soo firfiri dii lagu celceliyo xoogaa in wax laga fahmaa dhici karta aada hadii loogu celiyo keliya xoogaa shayga in xoogaa lagu celiyaba la sureeyo waxay tahay waxa la diidaya oo macnuhu qalad ku noqona waa in la yidhaha qaala allahu liciisa ucbud اllah rabbi wa rabakum waxaa saxdaa noqon karaana qaala allahu liciisa qul lahum ucbud اllaha rabbi wa rabakum intaas fain uwila haddii lagu awilo lafdu lqowli qowlka lafdigiisa bikayrihi qowlka haddii lafdi kale lagu awilo jaasa tafsiiru waa banaanya walihaadaa saas daradeeda jawasahu tafsiirka ey atafsiira jawasahu damiirku inuu tafsiir u laabanaya kutusa ay tafsiira tafsiirka waa baneeyey azamaqshariyu in uwila haddii lagu awilo qultu biamartu oo la yidhaahdo maa qultu ey maa amartu ah, ilaa maa amartani ah haddii la yidhaahdo qultuba amartu lagu awilo oo la yidhahdo ma amartu lahum horta ma amartu lahum ma noqoto ah, amara mafcuulka koobaad toosay u qaadataa kan labaaday xaraf jaar ku gaartaa kan labaad ayay xarafka jaar ku qaadataa maa amartuhum waa in la yidhaha markaas ee laamkuma gudubto laamkuma gudubto marka wuxuu yidhi in uwila haddii lagu awilo qultu biamartu wataqdiiru wuxuu noqonaa maa amartuhum waa kaasaa toos u qaadana fiili ilaa maa ma aanan amrin ilaa wixii aad ii amartay maahane bihi maaga waxaan amray an icbudullaaha allah caabuda an icbudullaaha allah caabuda oh. allaah caabuda saasaan amray allahaasoo rabbi aniga ciisaan rabbigaygay wastaxsanahu ta'wiilkaas waxaa wanaag ku tiriyey almusanifu ibnu hishaam fi lmuqni wuxuu ku tiriyey istaxsanahu manhe macnaheedu waxa wayaan caddahu xasana wuxuu ku tiriyey tafsiir wanaagsan saasaa loola jeeda wajawaza zamakshariyu maxamuud ibnu cumar wuxuu baneeyey ayda noqoshay masderiyata anta anicbudullah ku jirta inay tafsiir inay tahay masderiya saasuu baneeyey masderiyata laakiin war wuxuu ka imaana haddana haddii la yidhaha waa masderiya masderka laga dhalaaliyo saa loo exraaba kaasa haddana la isku jafaa ah, ayadan cabaar waa nala socot ah, marka kulaalaabasha xoogaa maskaxda lagu dhalaaliyay rabta qofka ardaygan maskaxdiisa waa u dan wax dhib badan oo aan la fahmayn oo luqsiya ardayga waa u dan maskaxda soofoobi maskax macna lahay noqone di waa waa iska basiida mar walba loo sheegayo marka dambe waa faadi iyadoo dhan ma shaqaynay ah maskaxda laakiin wax dhib badan oo unta qofka ku fekero aad uu u yaabo waa waxa keliya maskaxda furfura ah, idinkaana arki doono maska maskaxda haddaan lagu shaqayn waa faade waa dhace ah, soo ma jeedid wa dawadii waa dhacday ma maqasheen haddii aad cunto cudur may wax ka tari markaas waxba ka tari me maskaxdu waa faade haddaan lagu shaqayn ah, ardada waagii alfiyada hadda dawrkii labaad dawrkii hore maa dawr dhexe markii hore saa loo xifdaa say u lahaayeen markii dambe waxaan gaarnay ayagoo laba alfiye weliba isku xifdinayo oo alfiyat ibn malik iyo alfiyatu waxa wey maraaqi sacuudka usul fiqiga ay labadooda iskumar xifdinayo markii dambe waxay gaareen ina ila waxaan la xifdi karin maba jiraan aniga wax banu aadan xifdiy on xifdi kar lama dii la bukhaari soo xifdi dhib uma arkayan markaa maxaa maskaxdii waa shaqayda waa bis laakiin hadee waxba marka dambe lambarka lixda lambaro telefonka xataa ma xifdi kar ii qor aada leedahay marka waxyaalaha ad adag maskaxda dana ugu jirta ah. waxaan ku laabto oo dhalaaliyo maskaxdiiya shaqayna markaas qiimo yeela marka dam noolaanay marka nolosha dhan oo maskaxda waa maxaa yeel mararka gobol marka ardayga waxyaala luqsiya in loo keeno danaba ugu jirta weyn waa yahay wajawasa waa baneeyey azamaqshariyu aydan noqoshay masderiyata ah, anta masdernimadeeda y masderiyata can haadihi oo tan ah calىa ana almasdera masderka almuawala laga soo dhalaalina min an iyo wasilatihaa wa huwa siladu an icbudullaha weeye bayaanun cadfu bayaan weeye lilhayhaadiyaa lagu caddaynaa ey cadfu bayaanin weeye cala alhaayhaadaa lagu caddaynaa haada almajhuurati lagu jira bilbai fii bihi haadaasa lagu bayaanina maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudullaaha ilaahay cibaadadiisa ah ey cibaadat illaahi waa lagu bayaanina an icbudullaaha ey cibaadat illaahi ilaahay cibaadadiisa ah saasuu yidhi zamaqshari waa laga daba imaanaa loo dayma waa laga daba imaanahay un keliya tansiifa wuxuu ku yidhi laa ana almasdera masderku bedelun bedel inuu yahay ma ahan min alhaa-i laga bedela iska ilaaliyu ku leeyay zamaqshari maxamuud ibni cumar jeerula soo ma jeedin war waxaad iska ilaalidaa masderka la dhalaalinaa in laga dhigo bedel oo bihida damiirka ku jirta laga bedelo sababtoo damiirkaas xuu ahaa adiga u laabo damiirkan xuu ahaa caaidkii u ahaa ism mawsuulka oo maa ah sila maxaa u ah amartu bihi jumladaana silaa caaidna yaa ah waxaa ah bihida haddii laga bedelo masderka oo la yidhaha anixbudullah allah caabuda oo la ydhah maa amartu ma amrin ilaa maakii maan amartani aad amartay bihi maaga cibaadat waxaan ahayn ma amrin cibaadat aan amray haddaad tidhaahdo oo ba'da ka bedesho ba'da damiirka ay jirtay cibaadat aan amray aad tidhi waxay la yidhaahdaa almubdelu minhu fii niyati darxi ayadoo la tuuray agga waxaa laga qadaraa in meesha laga tuuray oo kale mubdelu minhu saasaa la qadaraa haddii la tuuro marka bihidii ilaa iyadaa mubdelu minhu ah cibaadatlahina waa bedel aawey caaidki amartu waa ficliga waa faacil waa siradii aawey caaidkii maada u laabala jumladii caaid la-aan noqona hadii la tuuro intaas ayuu ku cilaynaya fiiri zamakshari waayo waase looga daba tega warka lagu dayma wuxuu ku yidhi laa an almasdera masderka bedelun inuu bedel yahay ma mana banaanuu ku yidhi min alhaay laga bedelo lianna almubdelu minhu mubdelu minhugu fii xukmi saaqidi shay dhacay xukunkiisu ku yihi kaannahu saqada fii xukmi saaqidi mid dhacay xukunkiisu ahaaday wa taqdiiri isqaadi damiiri damiirka la rididiisa haddii la qadaro damiirka almubdelu minhu wax laga bedelo wa taqdiiri isqaadi damiiri damiirka rididiisa hadii la qadaro damiirka almbdl minhu wax laga bedelay damiirka oo wax laga bedeshay ilaa cibaadat اlahi ya bedela haddaan idhaahno damiirka wax laga bedelay oo bihi ah hadaas yukalii wuxuu marnaysiinaa huwa taqdiirkaasu yukalii wuxuu marnaysina huwa taqdiirku asilata siladii wuxuu ka marnaysiinaa min caaidin jumladii silada dhacdo amartani bihi aheed haddii bihid inay dhacday la qadaro jumladii silada aheed caaid ma leh mawsuulka u laabta saasuu noqona yuqalii taqdiirkeesu wuxuu ka marnaysiina asilata silada min caaidin mid u laabta cala almawsuuli alladii mawsuulka huwa ma aha wadaalika arrinkaasuna oo ah silada in caa-id laga banaysiiyaa laa yajuus ma banaana siladu caaid la inay noqoto ma banaana walaazimu shayga laazima oo ah isqaadu lmubdeli minhu in la rido mubdelu minhuga oo damiirkii la rido walaazimu midka laazima oo laazimka wuxuu yahay xashiyada fiiri huwa isqaadu lmubdeli minhu kan wax laga bedelay oo bihi damiirka ah in la rido wa walaazimu laazimku baail waa baail wakada malsuumu kii laga laazimayna waa bail ah, kii laga laasimay muxuu ahaa in ucbudullaaha masderkeeda bedel laga dhigo ah, bedel in laga dhigaa malzuum isagaa laga laasimay waxaa ka laasimay haddii bedel laga dhigo in siladii caaid ka marnaato marka malzuumkuna waa bail laazimkuna waa bail oo qaacidadu waxay tahay maa lazima minhu اbailu fahuwa bail waa qaacido weynba oo masaa'il waaweyn lagu dhiso oo fiqiga iyo usuusha iyo caqiidada iyo sunno iyo bidcaba soo galaba mar haddaad aragto shay baadil ka laasimayo isagaa baadila xaqa baadil kama laasimo siisaba xaqa baadil kama laasimo marka waxaa la ihahdaa maa lazima minhu lbaadil fa huwa haddaad aragto shay baadil ka laasimayo isagaa baadil ee xaqa baadil kama laasimo laakiin marka gobol waxaa jira ilzaamu maa laa yelzama jira ogow iyadana mara waxaa lagu leeyahay shaygan aad sheegtay waxaasaa ka laazima baadilka marka waa baadil isaguna ha mar haddii baadil ka laazimay ha waan run iska dhih inuu ka laazimayo xaqiiji isagoon ka laazimay oo hadde maxay leeyihiin qolooyinka mucadiladoo dhan oo sifaadda ilaahay diiday waxay ku leeyihiin lama dhigi karo ilaaha gacanle waayl waxaa ka laazimaya تشبيه الkhاaلق بالمkلوq taasaa ka laaزimayda taasaa ka laaزimayda وmا لزima minhu الbaطل فhuوa baطل إdا layسa للahi yad ayl marka waxaa leedaha marka marka hore فiiri horta ilزaamku masaxa waxaa jira marka maxaad tiraahdaa ilزaamu ma laa ylزam kama laaزimay ee haddeer فiiri maroodigu gacan ma leey quraanjaduna gacanay leeda dadkuna gacan u leeyay ma ishabahaan makhluuq hadday shabihi waayaan famaa baalu khaaliq maxaad umalaynayda khaaliq inuu makhluuq shabaha ma dhici kartaa maya marka idan itifaaqu اasmaa laa yaqtadii itifaaq اmusamayaat aa la yidhaha qaacidada itifaaqu asmaa asmaa iswaafaqday ma keeno laa yaqtadii itifaaqa almusamayaat wاlxaqaa'iq magacoo iswaafaqa kama dhalato mana keeno inay musamuhu iswaafaqo kama dhalato ee abaaba ka markhaati kacabir ale waa run ah, war maroodigu gacan ma leey gacan maroodi ma maqasho ah, quraanjana gacanay leedahay tixsigu gacanu leeyay soo ma ninkuna gacanu leeyahy haddana magicii waa iswaafaqay lakin musamuhu ma isku mid a marka makhluuqiya shabih waaye fama baal khaaliq maxaa khaaliq iyo makhluuq isugu keenay ah, hadda fiiri adiga laftirkaagu oo awilaya kama leexa karti dariiqa waakire meelka gabal sababta waxaa lagu leeyahay cilmi makhluuqu ma yeeshaan haye allana cilmiyaa lagu sifeeya hadda waa yahaye may shabahayaan marka maya cilmiga alle waa qadiim cilmigaagu waa xaadis cilmiga alle waa abadi kaaguna waa faani cilmiga alle waa kaamil kaaguna waa naaqis cilmiga alle waa laduni o amase waa daati kaagana waa cadiyo ilahay xaggiisa kaaga timi afartii aha afartaasay laba sifo kastoo alle iyo makhluuqu isku khilaafaan hadda samiic adiga waa samiic sooma ah, inaa khalaqna alinsaana min nuطfatin amshaaji natali fajacalnaahu samiican basiiran sowb sow basharkii banu aadamkii samiic basiira maya ilaahayna laysa ka mili shayun wa samiic اbasiir haye samiican samiican ma shabaha ah, ma shabahay samciga alle waa ab waa azeli meelu ka soo bilowday male adiga shala dhiga ma lahayn maba jirinba adiga dhan waa xaadiskaadu kan alle waa abadi meelu ku dhammaanaya male kaaguna waa faani hadeeraad baabao dhega beelho adiga dhan ebir noqe kan alle waa kaamil wax uusan maqlayn male kaaguna waa naaqis derbiga ishadiisa ka maqlimay so uma jeedid kan alle waa daati isaga iskale cidna ma siin adigana ilaaha ku siiyey inusuu ilaahay u diiday soo maadana marka itifaaqu اlasmaa laa yaqtadii itifaaq almusamayaati wاlxaqaa'iq qaacido weyn waayo soo ma jeedid marka masale kalaa naga gashay waxaan ka hadlayn annaga meeshaan markaad aragto laazim iyo malzuum waxaan nidhi qaacidadu waxay tahay maa lazima minhu اbaaطil fa huwa baaطilun marka laakiin maxaad muhiim u baahan inaad iska fiirido shayga shayga lagu leeyahay waa ka laazima ma ka laazima mase kama laazimayo kaasaa u baahan fiiro ah, oo mararka gabal ayadoo wax ka laazimayn a ah, lagu leeyahay hadde warkaas sheegtay saasaa ka laazimaya oo baailah wamaa lazima minhu baail fahuwa baail marka iska fiir inuu ka laazimayo waxaad tidhahdaa waxaanan sallimayn inuu ka laazimayo taasaana marka hore kuu ogolayn ee eh, haddaanba ogolaada baail inuu ka laazimayo waa baail waa xaqiiqo masalo ah, weyn oo caqiidadaa wey kaasoo waaya wasawaabu uu yidhi waxaa dhahaa ibnu hishaam wuxuu yidhi wasawaabu alcagsu saxdu sida zamaqshari sheegay maahane waa cagsigeed zamaqshari siduu sheegay sawaabku ma ahan oo ah masderka haddii laga dhigaba anta masderiyo masderka ucbudullaaha laga dhalaalina inuu bayaan yahay oo uusan bedel ahayn saxdii maahan ee cagsigiiya saxda Ah, maxaa likuli jawaadin lahu qab waa la yidhaha ah, faras kastoo baxdooya mar hoogaa waa simbirxana soo maha ah, zamakhshari meel kastaba haka gaaro luqada laakin likuli jawaadin lahu qab xoogaa waa inuu mar simbirixbaa marka waxaa la yidhi saxdu waaba cagsiba meesha uu ka yidhi waa bayaane bedel ma banaana waxaa la leeyahay bayaan ma banaane bedela caynuba saasaa la leeyahy saxdii saasuu leeyahay iبن هiشhاaم والصawاaب صaxdii alcagsi waa dabagedis wa huwa cagsigu kownulmasderi waa masderka ahaanshadiisa matniga lama akrimiyo meeshaan haye matniga fiiriya marka wasawaab yaan ka bilaabayna soo maa haye matnigaas fiiriya haddaan hore loo akrin wasawaabu saxda uu yidhi iبnu هishaam alcagsi waa dabagedis oo waxay tahay meeshaan bedela ku baya ku banaane bayaan kuma banaana saasaa sawaabkaa meeshaan bayaan kuma banaane bedela ku banaan wa saasaa leedahay ma banaana bayaanku bedelkaa ku banaan saasaa saxdii sababtoo ah li'anal bayaana ka sifa sidiisa bayaanka asmaada jaamidka ahu galaa sifadu lamidi falaa yutbacu damiiru damiir lama raacsii karo marka bayaan sida aan loo sifay karin mota damiir lama sifeeyo damiir ma banaan inaad tidha waa mawsuuf waxbaan ka sifayna bayaankuna sifadu lamidi marka sida aysan u banaanayn damiir in la sifeeyo saasoo kale aysan ubayaanayn u banaanayn in bayaan la raacsiiyo damiir mhm. saasuu leeyay damiir ma banaana in la sifeeyo oo la idhaha waa mawsuuf asaga bayaankuna صifadu lamidi ma banaano in la yidhahdo marka damiirkan a bayaan la raacsiina ah, cadfu bayaan ma raaco sida aan صifada u raacin usan u raacin wlcaa'idu waxaa soo haray bedel halkaa laga keena ilaa mubdel minhugu waa fii niyati طarxi aw isqaad waxaa la niyeystay in la riday amase waxa weeyaan la tuuray ee halkee caaid laga keenaa wuxuu ku yidhi wlcaa'idu caaidka caaidka almuqadaru lxadfi xadafkiisa la qadaray mawjuudu waa joogaa lafdan laa macduumun mid la waaye maaha caaidkii haddii laga soo qaado taqdiir ahaan in la xadfay lafdi ahaanu joogaa intaasaana ku filan caaidka saasaa laleeyahy intaasaa la leeyahy wlcaa'idu caaidka caa'idka almuqadaru xadfi xadafkiisa la qadaray mawjuudun waa mid la helayo lafdan xagga lafdiga macduum maahan laa macduumun shay la waayey ma ahan ma ahan wuxuu yidhi walaa yasixu ma ansaxayo an yubdela in la bedelo walaa yasixu ma ansaxayo an yubdela in la bedelo masderka lasoo dhalaalina oo uxbidullah laga soo dhalaalina min ma maada in laga bedela ma ansaxaydo ah, ma qultu lahum ilaa ma maadaas lagama bedeli karo ma laga bedeli karo ilaa ir maada yaa ku camal falayey ma qultu lahum kuma dhihin ilaa ma kiyaan ku ihi maquulu qawlay aheed maquulu qawlay maadu aheed ayaday siladeedu marka masderku ma noqon karo maquulu qowl maxaa yeele maquulu qowl laba shay bisa noqda jumlo iyo mfrad macna jumlo wata maquul qowl siisaba maxaa noqda laba shay jumlo iyo mfrad laba macno jumlo wata sida xadiiث sida kalaam sida shicir sida qasida sida khudba sida kalaam waxaasoo kalaa noqda marka masderkuna saas maaha marka lagama bedeli karo ilaa ma ogtahay haddaad maada ka bedesho maada yaa ku camal falay qult qowlaa ku camal falay soo maaha bederka yaa ku camal fala alcaamilu fi lbedeli huwa alcaamilu alcaamilu fi taabic huwa alcaamilu fi lmaطbuuci ila اlbedela fainahu fii niyati takraar caamil mubdelu minhuga caamilkiisaa loo soo celina mubdelu minhuga caamilkiisiyaa loo soo qadara oo kale marka qultu in loo soo qadaray noqonay waxa weya cibaadat اllahi cibaada waa masder qowl kuma camal fali karo maxaa jumlana maahan macno jumlana ma leh markaas yihi walaa yasixu ma an yubdela in la bedelo huwa masderka min maa in laga bedelo lianna alcibaadata cibaadada laa yacmalu kuma camal fali karo fiiha cibaadada ficlu lqowli qowlka ficilkiisu nacam uu yidhi yejuusu waxaa banaan yejuusu waa banaanya huwa bedelku dheh nacam yejuusu waa banaanya huwa bedelku in uwila haddii lagu fasiro qultu bimacnaa amartu ila amara waa ku camal fali karta masdere haddii qultooda la awilo oo bimacnaa amartu lagu awilo markaas masderka lasoo dhalaaliyo maadaa laga bedela maadina waxaa ku camalfala amat amartadaas ah, amara waa ku camalfali kartaa iyadu wuxuu ku yihi nacam yajuusu waa banaaya huwa bedelku inuu wila haddii lagu fasiro qultu biamartu walaa yamtanicu ma reebtoona fii naxwi qowlihi ilaahay qowlkiisa kale wa wxaa rabuka rabbigaa wuxuu u waxyooday ilaa naxli shinidii an itakidii samayso oo buuraha iyo guryo ka samayso saasaa rabbi u waxyooday shinida ma reebtoona aawa faacilkii walaa yamtanicu yamtanic aawa faacilkeedi waa kana an takuuna anta ku jirta an itakidii antaas weeye an takuna takuuna isimkeedu wuxuu laabanaa anta an takuuna anti inay noqotaa ma reebtoonaa mufasiratan marka faacilkii yamtanic muxuu noqday masderka an takuuna laga dhalaalina walaa yamtanicu ma reebtoonaa kownuhaa anta ahaanshadeedo mufasiratan mid fasirayda ay ahaato milahaa aayaddii hore xaal ay la mid tahay milahaa milahaa mila haada haada aayaddii hore oo waxaad u celidaa faawxaynaa ilayhi an isnax ilfulka ama waxaad u celidaa antii ku jirtay aayaddaas milahaa anti haada halkaad u celinaya antii ku jirtay faawxaynaa ilayhi an isnac ilfulka ah. marka waxaad tidhaa milahaa <coughs> anti xaalay la tahay fii awxaynaa ilayhi an isnac ilfulka anti waxay la mid tahay antiyay la mid tahay fii faawxaynaa ilayhi an isnac ilfulka ku sugneed taasay la mid <coughs> taasay la mid tahay faawxaynaa ilayhi an isnac ilfulka qulnaa saasaan leenahay uri khilaafan xaalan khilaafayno liman qofkii manaca diiday daalika arrinkaas oo yidhi anta ku jirta an itakidii lagama dhigi karo mufasira ma laga dhigi karo saasuu yihi <coughs> muxuu cilaystay wuxuu cilaystay waa arki doonaa qofka diidey qofka diiday wuxuu cilaystay waxyiga macno qowl ma wato aayaddan ma dhahaayo waxyigu macno qowl mar walba ma wato dhihima oo hadda fa owxayna waxyiga ku jira macno qowl inuu watuu qiran yahy laakiin wuxuu leeyahay waxyiga shinida loo waxyooday macno qowl ma wato maaa labada waxyi waa kala duwanyi waxyiga nabi nuux loo waxyooday macno qowl waa wataa waa lala hadlay nabi nuux alla la hadlay laakiin shinida alle lama hadline waa ku ilhaamiyo ilaahay waa qulubteeda ku beeray ilaahaa ku ilhaamiyey marka waxyigan oo shinida loo waxyooda macno qowl ma watuu leeyahay antuna maxay jumlo fiiha macna اqwl duuna xrufi marka antaanu mufasira ma noqon karto uu leeyahay kaasaan khilaafayna hu yihi manka uu eeyey qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafana liman qofkii manaca diiday daalika ay kowna an tafsiiriya anta ku jirtaa an ibtakidi inay tafsiiriya tahay marka wuxuu yidhi ibnu hishaam lianna alilhaama ilhaamka fii macna alqowli ku sugan yahi ilhaamku macno qowl waa wataa ilhaamku macno qowl waa wata saasuu leeyay ibnu hishaam ninka mid ka diidayo khilaafayna macno qowl ma watu leeyay ilhaamku waa intaas waxaa la isku haya waay wuxuu yidhi wsawaabu saxdu alcagsu waa dabagedis wa huwa cagsiguna kownulmasderi masderka oo uxbutullah laga dhalaalinaya ahaanshadiisa weeye bdlan bedel uu yahay min alhaahadiya laga bedela min bihi ku sugan laa cadfa bayaanin masderku cadfa bayaan ma ahan calayhaa haada lagu bayaanina lianna albayaana bayaanka filjawaamidi asmaada jaamidka dhexdeeda xaalu ahaaday ka sifati sifo oo kale weeye filmushtaqaati xaalay ahaatay ah, mid kastaba bayaanka iyo sifada matbuuciisu hadduu nakire yahay waa tawd waa taqsiisiyaa hadduu macrifo yahayna waa tawdiixiyaa bayaanka iyo صifada xaashiyada fiiri fakulu minhumaa yukhasisu matbuucahu annakira horaa usoo baratay ah, bayaanka iyo nactiga mid kastaaba matbuuciisa hadduu yahay nakiro hadduu yahay nakiro waa khasisaadhe hadduu macrifo yahayna waa tawdiixiya oo tawdiixu u kordhiya marka labadooda waa isku mid lianna albayaana bayaanka filjawaamida asmaada jaamidka dhexdeeda xaal u ahaaday ka sifati sifada oo kale weeye filmushtaqaati xaal u ahaaday fakamaa sida ana damaa'ira damaa'irta laa tuncatu aan loo sifayn mogta damiir lama sifeeyo fakamaa sida ana damaa'ira damaa'irta laa tuncatu aan loo sifayn kadalika sidaasoo kale laa yudafu laguma cadfo laa yucdafu laguma cadfo calayhaa damaa'irta cadfa bayaani nasa waxaa cadeeyey calى dalika xukunkaas ibnu sid shiika la ihah ibnu sid cabdالlahi ibn mxamed ibnu sid waay shiikaasaa cadeeyey iyo wbnu maalikin ina maalik wa calىa haadaa qowlkooda haddaan qabano falaa yutbacu lama raacsiin karo adamiiru bicadfi اbayaan damiir cadf bayaan lama raacsiiyo kamaa sida ana damiira damiirka laa yuncatu aan loo sifayn oo sifo aan loo raacsiin waydamtanaca hadduu roobtoonaaday an yakuuna inuu noqdo masderku bayaanan cadfu bayaan tacayana waxaa caynooba an yakuuna inuu noqdo bedelan inuu bedel noqdo ayaa caynoobaysa markaas fain qaala qaa'ilu qof hadduu dhayraa yelzamu waxaa ka waajiba cala alqowli bilbedeliya fain qaala qaa'ilun qof hadduu yidhaa yelzamu waxaa ku laasimaa cala alqowli bilbedeliya qowlka dhahaya bedelnimo waa qowlka uu rajaxayo ibnu هشام waxaa ka laazima ikhlaau silati silada in laga marnaysiiyo min caaidin kamaa taqadama sidii soo hormaray binaacan ayadoo lagu dhisaa calaa ana almubdela minhu kan wax laga bedelaa fii niyati darxi tuurid niyadeed inuu ku jiro qulnaa waxaan leenahay daalika haalib laa laazimu in mubdelu minhugu fii niyati darxi uu yahay waa sida badani mar walba maaha saasaan leenahay mar walba maaha taas waa ku jawaabi karnaa waxaan leenahay dalika haalib inuu fii niyati darxi yahay waa haalib laa laazimun maahan jawaab kale waa kana walaa in sallamnaa haddaan sallimno haddaan xataa inin ogolaanno inin dayno in mubdelu minugu mar walba fii niyati darxi uu yahay jawaab kalaan haynaa walaa in sallamnaa haddaan sallimno oon inin nabadgelinno luzuumahu darxigaas inuu laazimayo qul noo sugnaaday jawaabun aakharu jawaab kalaan leena falanaa waxaa noo sugnaaday jawaab aakharu wa huwa jawaabka kale an naquula waa inaan nidhaa alcaa'idu caaidka almuqadarulxadfi xadafkiisa la qadaray caaidkii meesha waa ku qoran yahay laakiin in la xadfayaa aa la niyeysta wa huwa jawaabka an naquula waa inaan nidhaa alcaaidu caaidka caaidka almuqadarulxadfi xadafkiisa la qadaray mawjuudun waa mid la helayo fi lafdi xagga dhawaaqa waa la helaa وهو yakfi in dhawaaqa la helaana nagu filan annaga intaasaa ku filan laa macduumun dhawaaq ahaan looma weyn falaa yalzamu ma laazimayo almaxduuru wixii laga cabsanayey oo ah in jumlada siladaah caaid la'aan ay noqoto walaa yasixu ma ansaxayo an yubdela in la bedelo almasderu lmadkuuru masderka la sheego ucbudullah laga dhalaaliyo min maa maada almawsuulati mawsuulada maada almacmuulati loogu camal sababtoo ah لأn اcibaadaةa cibaadadu masder waa masder masderkaasoo mfradun lakala yeelay laa yacmalu kuma camal fali karo iiha fiiha cibaadada ficlu اqowli qowlka ficilkiisu kuma camal fali karo maxaa yeelay لأnna اlqowla qowlka iyo wamaa taصarafa minhu wixii ka taصarufa qowl waa masder wixii ka taصarufay maxay yihiin qaala وayaquulu وaqul وaqaa'il وamaqul wey xaashiyada iiri xaashiyada iiri qowlka oo masderka iyo wixii ka tasarufa laa yacmalu kuma camal fali karo ilaa fii jumlatin uu ku camal falaa o mfradin ama mfrad mfradkoo yuؤdي gaarsiina macna اjumla kaاlxadiiثi والshicri والqiصaةi والkhudbaةi والkalaami kawaakibaa loogu laabtaa kawaakib waa marjac weyne mog maxaa cilmi dhex yaalla kawaakib maxaa cilmi dhex yaalla hadaad kawaakib iskala noolaato weligaa waxa weeyaan wax badan oo naxwo waa hayda de waa af jarta lama dhiga laakiin naxwo kugu filan hadaadan adigu rabin inaad baxri ku noqoto ha bad inaad ku noqoto haddaadan rabin naxwo kugu filan waa haysataa haddaad kawaakib taqaan marka kawaakib ha laga warqabo marka qowl maxaa maqbuul qowl u noqon kara jumla amase mufrad macna jumlo wata waana lagu misaaliyey mufrad macna jumlo wata wuxuu ku yidhi لأن الqول qwlka iyo وmaa taصرفa minhu wixii ka taصaرفa laa yacmalu kuma camal falo ila fي jumlaةi jumlo maahane o mfradi mfradkoo yuadii gaarsiina macna jumla wadalika tusaalihi ka qultu wey qasida qultu waxaan idhi qasidatan qasida waxaa toddoba bayda u yahay toddoba bayd waa afarey qasidu ma garatay afareya ugu yahay toddoba bayd toddoba bayd wlcibaadatu cibaadadu laysat kadalika saas maaha cibaada hadii la yidhaah jumlo macneed ma wadato nacam uu yidhi haaho yajuusu waxaa banaan an tubdela cibaadatu cibaadada in laga bedelo min ma waa goorma in uwila qultu qultuda hadii lagu fasiro biamartu lana amartu yacmalu waa ku camal fali karaa fi mufradi mufrad mufrad alkhali ka maran can macna jumlati naxwu amartuka waan ku amray alkhayra wuxuu ku yidhi wlkhayr wlakaru sida badan isticmaalka walisticmaalu akaru isticmaalka carabiga ku badan tacdiyatuhu amara waa in loogu gudbiyo ilalma'muuri bihi ki shayga laysamray bilbai shayga laysamray bacaa loogu gudbiya waxaa la idhaha amartuka bilkhayri saasaa la yidhaha sida badan mafcuulka koowaadu toos u qaadana kan labaad ba uu ku gaaraa qaal zamqshaniyu wuxuu yihi maa hadal xaasiluhu iyo khulaasadiisu walaa yamtanicu ma reebtoona fiican min qowlihi tacaala xalay ka ahaatay wa waxaa rabuka rabbigaa wuxuu u waxyooday ilaa naxli shinida an itakidii samayso an takuuna inay noqoto antu mufasiratan mufasiradaasoo bimansilati ey ah milahaa anti xaal ay la mid tahay fii faawxaynaa ilayhi an ismacilfulka ku sugneed antii ku jirtay taasoo kale xaalay la mid tahay fayakuunu taqdiiru wuxuu noqonaa ay itakidii shiniyey samayso fafusira waxaa lagu fasiray alwaxyu waxyiga ila naxli shinida loo waxyooday biannahu اlmru inuu yahay in la faray bian tatakida inay ka samaysato min aljibaali buuraha buyuutan guryo intaha waa dhammaaday warkii zamaqshari warkiisa mkshari waa dhammaaday qulnaa saasaan leenahay yuri ibnu hishaam khilaafan mukhaalifiina xaalan khilaafayno liman manaca daalika arrinkaas qofkii diidey ah, qofkii diiday aan khilaafayna qofkii diiday aan khilaafayna yuu yahay ninka diiday alimaam ashaaciru hadday tira ninka ula jeedo wey alimaam الثaanي fi اlcaqiida wey lilashaacira imaamka labaad oo caqiidada ashaaciro wey imaamka koowaad waa abulxasan ashcari weliba asaga waa ka toobad keena caqiidadaas laakiin imaamka aan kana toobad keenin kuna dhintay intuu noolaana rukumada u aasay waa ninkan wey alimaam الثاني lilashaacira waa ninkan wa huwa imaam الrazi weeye imaam الrazi fakrudiin الrazi محمد بن cمر بن الحuسين أبو عبداللahi الqرشي الشhاaفiعي min أئmaة الأشhاaعرة صاaxiب تفsير الكبير تفsيirka weyn شhiika iskale weeye qaaل الذahaبي wuxuu yihi في hada تفsير markuu تفsيirkiisa ka hadlayay wa isla shaaفiعiyo ذahaبina waa shaaفiعiyo asna waa shaaفiعي laakiin ذahaبي waa محadiث ma ahan waxa weeyaan أشعري ma ahan waana ahlu sun ahlu suno waxa weeya maxdiya wey ma garatay markaa siday tahay diinka u sheega fiiri tuu ku dhigay wuxuu yidhi fii zaql اcilmi marka kitaabkaas qashinka cilmiga ku dhex jiru ka hadlaya qashinka qashinka waa la iska ilaaliyaa mogta wax walba layskama qaato soo ma jeedin weligaa lama noqdo waxa weeye isbuunyo isbuunyo mataqan isbuunyo haddii la saaro qashin meel yaalla waa dhuuqe sooma war isbuunyaha noqon qashinka iska dhuuqa soo ma jeedin wuxuu yidhi wa fiihi tafsiirka waxa weeyaan ninka la yidhaahdo fakhrudiin raasi wa fiihi tafsiirka waxaa ku sugan ishkaalaad iyo wa tashkikaad shakigelin xaquu kaa shakigelinay xaqiyu ishkaal ku soo aroorina kaagana jawaabi ma waa imtixaana mogta hadduu ishkaalka soo arooriyo hadduu ka jawaabi laha waxbay noqo leh inta soo arooriyo uu ku leeyay saasaa a yidhaahdaan gaaladu oo saasna waa yidhaahdaan saasna waa yidhan kaasu kaa tega aduu ka tali adoo wareersan aradaxaana idhahdo hadday saas yidhaahdeen aday ku taalo koleyba <laughs> la yidi tashkiig shaki gelin wuxuu yidhi tashkiiqyadaasoo laa yenbaqii uusan habboona inuu samaac ah in la maqlo ma habboonuu yidhi dahabi waxaas in la maqlo ha fa inahaa tuxayiru qofka way wareeride wa tumaridu cuduray ku ride wa tardi waana halaageeba wa turdi dhe wa turdi wayna halaage walaa tashfi mana caafinaydo caliilan qof jiran nas'al llah alcaafiya ilaahay baan balaa yal aan weydiisanayna u yidhi dahabi balaa ninkaan lagu ride ilaahay wadan ah, xaafid ibnu kaiirna waxaad fiirdaan markuu fasirayo watabacuu maa tadlu shayaadiinu bal aayaddaas akriyo hal kitaaba sixir u alifunay ninkaas aimaam alimaam thaani fakhrudiin uraasi kitaab sixir u alifunay oo caanahu la yaqaan laakiin wuxuu leeya waxaa la sheegay ma dhahaya waa la huba inuu ka toobad keeno sixir caadiya uu kitaabka alif sida dadka loo falo soo ma jeedi ah, akriya aayaddaa sharxeeda ku keenay ibnu kaiir watabacuu ma tadlu shayaadiin calaa mulki sulayman marka imaamka shaaciradu wuxuu yidhi waa faqrudiinu raasi m moxamed ibnu cumar ibn اxusain weeye kaasuu marka ninka uu leeyahay kaasaan khilaafaynaa ibnu hishaam waa asaga ninkaas ninkaasaan khilaafaynaa zamaqsharigan u gargaaraynaa u leey ma inuu caqiida kala rajaxa isago hadda masaladan iska masale naxwiya wa sl naxwiyana qofkii asiibaa loogu gargaara ee macnaheedu ma in waxa weeye maxamuud ibnu cumar zamakshari ka qayr badan yahay fakrudiin fakrudiin haddii uu sixirkaas ka toobad keenay kanaaba cayntaba ashaacira waa ka dhowdahay waa ka dhowdahay nimanka la ihahdo muctazile uma dhowa ah, muctazile waa ka dhowda masaa'ilka badankooda waa ugu dhow masle masalo waa jirta ay uga liitaan ah, sida masalada kalaamka oo kale qur oo kale waa uga liitaan laakiin masaailka kale badankooda waa uga roonyi waayo waana ridiyeenoo waa la xarbiyeen oo ashaaciradu si adagay ula xarbin aaday ula xarbiyeen ah, waa wuxuu yidhi marka khilaafan xaalan khilaafayna liman qofkii manaca diiday daalika wa kan diiday alimaam arraasi weye fainahu qaala wuxuu yidhi mutacaqiban isagoo la cirbinayo ridina likalaami zamaqshari ah, fakhrudiin raasiya ridina zamaqshari wuxuu yidhi in alwaxya waxyiga hunaa halkan huna halkan waa maxay halkee halkee aayaddan wey suuratu naxli aayaddan suuratu naxli maaha meel walba waxyiga halkan ilhaamun waa ilhaam ilaahay baa qulubteeda ku riday wey maaha waa la hadlay alle shinida ee qulubteeda alle ku riday wey ilhaamun weeye bitifaaqin walaysa fi lilhaami ilhaamka kuma sugnuu yidhi macna alqowl macna alqowl kuma jiro ilhaamka marka ma ma dhici karta inay mufasiro noqoto ilaa waxay fasirtaa antu jumlo macnal qowl ku jiro xuruuftiina aysan ku jirin saasuu yidhi fakhrudiin waina waa wax kale maan hiya antu masderiyatu wayuu yidhi ey bitikhaadi waxaa la amray biitikhaadi اljibaali buuraha inay ka dhigato buyuutan wa ashaara musanifu wuxuu ishaaray ilaa dafcihi fakhrudiin in la difaaco nusratan gargaar loo gargaara lizamaqshari mas'aladaa naxwadaha laga hadla biqowlihi ayuu ku ishaaray uu yidhi لأن الإlhاam ah, iبن هishaam ishaaray wuxuu hi لأن الإlhاam ilhaamku فيi maعنى الqwl wey maعنى الqwl waa ku jira maxaa yeelay لأن المaqsuda waxa looga jeedo min الqwl aلعlاam ogeysin wey horta qowl maxaa looga jeedaa markaad cid la hadlaydo ujeeddadaadu maxay tahay inaad wax u sheegto soo maa hadde oo cilmi uu yeesho qofki ciddii aad la hadasho inay wax ogaato ah, wixii aad u sheegay inta fahmaan inay ogaato soo maahan ilhaamkuna sidii allah qulubta ka gelina shaygii u garana marka qowl maxaa laga faa'iidaa cilmi ilhaamkana cilmi waa intaas isku shaya kal dhanana لأن المqسuda macnaha looga jeeda min alqwl aliclaam ogeysin wey wlilhaamu ilhaamkuna ficlu waa ficil ficilkoo min allahi alle xaggiisa ka ahaaday ficilkoo yatadamanu koobsanaa aliclaama ogeysiin bxayثu meel yakuunu uu noqonaa almulhamu kii la ilhaamiyey caaliman mid og bimaa kii ulhima bihi lagu ilhaamiyey shaygii lagu ilhaamiyey waa ogaana wa ilhaamullah ilaahay ilhaamintiisoo annaxla shinnida uu ilhaamiyey min haadaalqabiil nucani ka midta oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala shinnida wuxuu ku ilhaamiyo qalbiga ka geliyey inay buuraha guryo ka samaysato oo ay geedaha daaqdo oo ay malab ka samaydo ah, marka ilhaamka macnihii qowlkao kalu wataahoo cilmiga ka soo xasilay ilaahay cilmigaasuu qulubteeda geliyey bal hala soo fiiriyo wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وsلام وbaarك عalى nabiyina mحamed